aw jinaaza jiimka in la hoos dhigana waa la heli karaa in la kor dhigana waa la heli karaa waa laba luuqo oo caana ah wey sida uu leeyahy imaamu nawowi caleyh raxmatullah culimada qaarkood waxay leeyihiin haddii jiimka la kor dhigo janaaza la yidhaahdo marka waxay ku dhacaysaa meydka oo keligii ah jinaaza haddii la yidhahdo jiimka la hoos dhigana meydka oo nacshigii ku jiray markaa ku dhacaysa meydka iyo nacshigiisa oo iswata ayay ku dhacaysaa haddii jiimka la hoos dhigo haddii la kor dhigana meydka keliya loo isticmaalaa sidaa culimmada qaar baa u kala qaadaya qaarna isku mid bay ka dhigayaan wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly wasalam rasuulku wuxuu ihi akiruu badiya dikra haadimi alladaat macaanyaalka midka zuuliya ee dumiya xusuustiisa badiya almowti mowtka xusuustiisa badiya almowtidaasi haadimka ayay badelka ka ay dikra almowti wey maanaa mowtka xusuustiisa iyo xuskiisa badiya rawah waxaa wariyey xadiidka atirmidu baa wariyey wanasaa-iyu wasaxaxahu waxaana saxiixiyey buu yihi ibnu xibbaan kadalika xadiidka waxaa soo saaray ibnu maajah xaakim abaraani fi lawsat axmed fi lmusnad ibnu xibbaan oo saxiixiyey waxaa kaloo saxiixinaya xadiidka xaakim dahabina waa ku waafaqay imaam nawowi baa sidoo kale saxiixiyey waxaa taxsiiniyey tirmidi ibn lmundir alimaam daara qutni iyo imaam axmedna waxay ku cileeyeen xadiidka irsaal bay ku cileeyeen oo inuu mursal yahay bay ku cileeyeen ibn xibbaan xadiidka wuxuu soo saaray isagoo ziyaado wata wakadalika bayhaqi baa soo saaray isagoo ziyaadada wata bishucab siyaadaduna waxa weeye nebigu markuu yidhi sal ly waslam badiya xusuustiisa ama xuskiisa ayaa wuxuu ku daray fainahu lam yadkurhu axadun cidina ma ma xusto oo ma xusuusato fii diiqin cidhiidhi dhexdii isagoo cidhiidhi ku jira ma xusuusto oo min alcayshi nolosha ah ilaa wasacahu calayhi ilaa haddii uu jiro korkiisa ayuu ku waasicinaya bimacnaa waxa weeye haddii adigoo cidhiidhi ku jiro nolosha cidhiidhi kugu hayso aada geerida xusuusato oo xusuusteeda aada badiso wusci baa dareemaysaayo cidhiirigii o dhan baad ka baxaysaa walaa dakarahu fii sacatin ilaa dayaqaha calayh ruux noloshu la yara durugtay oo la waasacday oo yar la yaro fogaatay hadduu xusuustana wuu ku cidhiiriyaya oo waxoogaa wuu soo xakamaynaya wey macna marka waxaa laga qaadanayaa ziyaadadaa iyada ah sheekh albaani caleyh raxmat fi lirwa iyo saxiixu ljaamica ayuu ziyaadadaas xadiiku isagoo wata ayuu ku taxsiininaya ayb xadiidku marka waxa uu imaamku u guntay calayhi raxmat ullah oo meesha u keenay maadaama janaasada ay imaanayso markay geeri ay timaado kadib ayaa waxaa munaasab noqotay culimmadu inta badan meeshan ay ku keenaan in ruuxa la yidhaahdo intayna geeridu kugu imaanin isdiyaari bi hadihi lmunaasaba baa kitaabu ljanaa loogu soo arooriyey xadiidka ayb marka wuxuu la mid yahay xadiidka cabdullahi bn mascuud oo yani istaxyuu min allahi xaqa alxayaa sheekh albani keyrka ay taxsiininayeen ee odhanayay nebigu sal alay wasalam ruuxii ilaahay uga xishooda xishoodka xaqa ah sifaad buu ku sheegay sifaatka waxaa ka mid ahaa wa an yadkura almowta walbilaa ruuxuu ilaahay wuxuu si dhaba ah uga xishoodaa markuu xusuusto geerida iyo waxa ka dambeeyo oo duugoobidda qabriga lagu duugoobaya yani markaasuu ilaahay si dhaba ah uga xishoonaya ruuxu macnaha marka nusuus baa ku soo aroortay macnaha isaga alxaafid ibnu mulaqin caleyhi raxmat ullah kelimada haadin hadda meeshan waxaa inoo qoran didaal oo aan dhibic lahayn sooma didaal ya zaal ma idin qore ah. alxaafid ibn mulaqin wuxuu leeyahay haazim weeyaan oo zaal ah haazim ladaad wey oo zaal ah bidaali lmucjama laysa ila oo haadi ma jiru leeyahy oo daal ah ee waa daal oo dhibicda wato markaasaa wuxuu ihi waalhazmu alqacu hazmigana waxa la hahda markuu zaal yahay waa goynta waxay markaa noqonaysaa haadimi lazaat macaanyaalka midkii goynayey ee jarayey oo adduunka iyo macmacaansigiisa ayuu kaa jarayaa wey ku dhaafinaya ayb wuxuu leeyahay jawhari imaamkii luqawiga ayuu wuxuu ka soo guurinayaa inuu xadiidka ku keenay haadim lafdiga ku keenay bidaali lmucjama oo bimacna alqaatica sidaana wuxuu ka soo guuriyey fahkihi fii sharxihi suhayli fii rawdihi wuxuuna leeyahay ama bilmuhmalati haddii la akriyo midda dhibic la-aantood oo daalka ah inaga deel baan dhahnaa deel sax ma ah, deel iyo daal baan u kala akrina saasay mxuu ahaay eh, mxuu aha macallimiintii qur-aanka saasay u bari jireen qaar baa ilaa hadda saa aqri saa maa labada kelima midna waa daal midna waa zaal wadu waa daawey maaha korwe laakiin deel ma jiro deel waa shaqo soomaali warkaas ayib marka haddii midka aan dhibicda lahayn la akhriyo wuxuu leeyahay macnihiisu wuxuu noqonayaa almuziilu lishayi min aslihi wixii shayga zuuliya oo salka ka jara ayaa la yidhaahdaa haadim walaysa muraadan hunaa buy halkanna maqsuudka ma aha buy xadiidka maqsuudkiisu ma aha muxuu ahaaye haadim oo daal ah ee waa haazim oo zaal ah sidaa way warka alimaam alxaafid ibnu mulaqin caleyh raxmatullah hadalkaana wuxuu ku kitaabkiisa albadr lmuniir laakiin markaad kutubta xadiiska fiiriso labadaba way ku imaanayaan riwaayada haadimna way ku timaadaa oo daal ah haazim oo zaal ana way ku timaadaa macnuhuna aad uma kala foga an anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yatamanayanna midkiin yuusan oo tamaninoo oo baryin laa yatamanayanna yuusan tamaniyin axadukum midkiin almowta geerida allamaandhinto maan iska dhinto yuusan dhihin lidurrin dhib dartii yuusan saa u dhihin dhibkaasoo nazala ku degay bihi isaga dhib qabsaday xoolihiisa caafimaadkiisa yani caruurtiisa gurigiisa dhib qabsaday dartii yuusan geeri u tamaniin fa in kaana hadduu yahay tamanigii fa in kaana hadduu yahay dhashaqsigii laabudda miday laga maarmaan tahay mutamaniyan inuu yahay mid tamaninaya haddii ta laga maarmaan ay noqoydo ka maarmi waayo falyaqul ha yidhaah allaahuma allahyow axyinii inoolee maa kaanat intay tahay alxayaatu noloshu khayran mid khayr badan lii aniga mid ii khayr badan wa tawafanii i oobso maa kaanat inta ay tahay alwafaatu dhimashaduna khayran mid khayr badan lii aniga mid ii khayr badan nebigu wuxu uhi sal ly waslam laa yatamanaa axadukum almowta midkiin geerida ma tamaniyo yuusan tamanin baa laga wadaa waa nafyi bibacda nahyi ah walaa yadcu bihi yuusan u yeedhanin yuusan geerida baryin oo ilaahay weydiisanin min qabli an ya'tiyahu intuusan geeridu u imaanin maxaa yeeley iyadaaba iska imaan doontaba waxba adigu waa degdeg maxaa yeelay innahu idaa maata axadukum midkiin hadduu dhinto inqaaca camaluhu camalkiisii waa go meeshaasaa arrinkiisa iyo malafkiisa iyo faylkiisa ku egya bas diiwaankiisa waa dhammaad wainahu laa yaziidu lmumina muminka uma kordhiyo cumruhu cumrigiisu ilaa khayran khayr may wax kale uma kordhiyo haddaad camal khayra wadatay oo dadaalaysay geeridan aad dalbanaysay kugu soo degdegaysa camalkii khayrkaa unbay jaraysaa mar walba oo muminka cimrigiisu sii dheeraadana khayr unbuu siyaasanaya saas daraaddeed ilaahu idil hadhihi macnaa waxa weyaan khayrkan si uusan kaaga gu'in kuu socdaa ilaahu idil hadhihinoo hau yeedhanin geerida riwaayada bukhaari baa sii caddayso wuxuu nebigu yidhi sal lay slam imaa muxsinan falacalahu an yasdaada khayran wa imaa musii'an falacallahu an yastactib laba mid wey ruuxu inuu muxsin yahay oo ruux wanaag samaynahayo cimrigiisa ka faa'iidaysanaya iyo maalmihiisa iyo wakhtigiisa oo khayr ku dadaalaya u yahay hadduu sidaas yahay geeridu inay ku soo degdegto maslaxa uguma jirto maxaa yeele mar walba cimrigiisu sii dheeraadaba khayr buu siyaasanaya xaaladda labaad waa inuu yahay musii mid xumaan samaynahayo dunuub ku jiro oo khalaq qasanaya oo ilaahay caasinaya taana adigoo sidaasa hadday geeridu kugu soo degdegto soo khasaaro maa ayadana waxay dantu kuugu jirtaa bal waxoogaa inuu cimrigu kuu dheedaado falacallahu an yastactib inuu ilaahay intuu waafajiyo oo alla rido weydiisto yani waxa weye su-aalulcutba we cutba waxa weyan waa rida inuu toobad keeno ilaahay usoo soo noqdo saamaxaad weydiisto loo dembi dhaafo ayaaba dhici karaysa oo ilaahay tawfiiqda waafajiye marnaba geeriyada ha u yeedhanin marnaba dhib kugu dhacay geeri ha ugu yeedhan haddaad ka maari weydo dantu kugu kaliftana arrinka ilaahay u tafwiidiyo waxaad tidhahdaa ilaahu adaa xaqaa'iqda yaqaano cilmilqeyb kala garane haddii hadda xilliga nolosha ay iigu jirto khayrkana noole oo nolosha iida haddii inaan dhinto khayrku iigu jirana ilahu idil oo shardigaa ku xidh man alimaam axmed wuxuu soo saaray tirmidina soo saaray sidoo kale can ibni cabaas xadiidka ikhtisaamu lmala laclaa xadiidka caanka ku ah rasuulka sal lay slm riyadiisii ra'aytu rabbii xadiidka dhexdiisa waxaa ku yimid akhirkiisa in nebiga sal lay slam lagu yidhi waqul yaa muxamed muxamed oo waxaad tidhaahdaa idaa sallayta markaad tukato oo salaadda aada gasho markaad tukato salaada ka baxdo waxaad tidhahdaa allahuma inii as'aluka alkhayraat wa tarka almunkaraat wa xuba almasaakiin ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khayraadka iyo munkaraadkiiyo dunuubta ka tegitaankooda iyo masaakiinta jeclaantooda inaan masaakiinta jeclaado waida aradta bicibaadika fitnatan waxaa kaloon ku weydiisanayaa addoommadaada markaad fitno la doonto an taqbidanii inaad i oofsato ilayka xaggaaga ii oofsato hayra maftuunin anigoon fitnoobin anoo lay fitnaynin oo diintaydii ka fitnoobin ilaahu inaad oofsataan ku weydiisanay xadiikaasi fi lirwa buu sheekh albaani aleh raxmat llahi ku saxiixiyey ducada xambaarsan man xadiikaas wuxuu inoo faa'iideynayaa xadiidka meesha yaalla dhibaato ruuxa ku dhacday inaysan ku bixinin in uu ilaahay geeri weydiiso culimmada markaad xadiidka sharxay fiirisaan iyo shuraaxda u noqotaan lidurin nazala bihidaa waxay leeyihiin waa dhib adduunyo dhibka aad geeri u weydiisanaysa sababkii hadduu yahay dhib adduunyo oo ku taabtay oo kugu dhacay markaasaan laguu ogolay inaad geeri dalbato ama alla weydiisato ama tamanido laakiin dhibku hadduu yahay dhib diineed oo diinta inaad ka fitnoodo aad ka baqayso markaa ilahu idil waa dhika bacdu salaf bayna ka sugan tahay inay ilaahay geeri weydiistaan markay xaaladdu adkaasay celiiri galeen sida imaam bukhaari iyo keyrkiiba cabdullahi ibnu rawaaxa yani saxaabigii rag bay ka sugan tahay laakiin istinahaas laftiisa istinaha laftiisa marka nusuustan iyagu waxay daliishanayaan qolyaha leh hadduu ruuxu ka baqo inuu diinta ka fidnoobo ilaahu idil wuu dhihi karaa waxyaalahay deliishanayaan waxaa ka mid a ah aayaddii ku jirtay fii suurati maryam fii suurati maryam yaa laytanii mittu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya maryam sooma ah, shallaytadaydee maxaan tan ka hor u dhiman waaye oo aan uga noqon waayo shay xaqiir oon qiimo lahayno muxuu ahaaye layskagaba tagaba ah, bimacnaa waxa weeye waxay tamaniday geeri durka iyo dhibka ay u tamaninaysana waa dhib diineeday ka baqayso bay leeyihi aayaddaasay marka u daliishanaya dhibku hadduu dhib diineed ruuxu fitno diineed ka baqo ilaahu idil waa dhib kara laakiin sida xadiista daahirkeeda ka muuqata waxa weeye xataa fii haadihi alxaala adiga garan maysid maslaxadu meeshay kugu jirtee arrinka ilaahay uu tafwiiday saas way macana oo waxaad tidhaahdaa sida xadiiska nebigu sal ly slam wida aradta bicibaadika fitnatan an taqbidanii ilayka hayra maftuun idaa aradta shardi ku xig ilaahu haddii doommadaas fitno aad la doonto ilaahu idil anoo fitnoobin saas way macna ilaahu hadday noloshani fitno iigu sugantahoon diinta ka fitnoobaya idil hadduu khayr iigu sii jirana i noolayso xataa xaaladda iyadaa in shardigaasi lagu xidho oo arrinta ilaahay loo tafwiidiyay ku fiican tahay oo adigu aadan jasminin oo ilaahu io dil aadan lanna mahma kaanat ilfitan ood fitno ka baqayso ilaahay baa garanaya inaad ka badbaadi doonto inaadba ajir ka heli doonto ood mxuu aha inta lagu fitneeyo imtixaankaasi aad ka barmoosi doonto ilahay baa garanaya mxuu ahaaye xaqaa'iq alumuur marka xataa fi hadi alxaala sida fiicani waxa weye inaadan jasminin tamaniga geerida oodan geeri u yeedhan w wa can buraydata bni xusayd radi allahu canh iska dhaas yani taa waxaa ka dhalanaysa macnaha geeri u yeerashada waxaa ka daray inuu ruux isdilo oo sabri waayo lama calan rabaa inuu ruuxu adkaysto hadday dhibaata ku timaado taasi waxa wey iyadu waa halis oo ruux hadduu isdilo naartu geli bal fii saxiix muslim waxaa ku sugan inuu ku waari doono wacan buraydata ibni xusaybin alaslami wey radi allahu canh ana nabiya nebigu sal lay aslam qaala wuxuu yidhi almu'minu mu'minku yamuutu wuu dhiman bicaraqi iljabiini dhabanka dhididkiisa ayuu muminku ku dhibanaya rawahu waxaa wariyey ahalaaatu saddexdii baa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey axmed iyo xaakim iyo dayaalisi abu daawuud dayaalisi abu nucaym ayaa sidoo kale xadiidka wariyey meesha xaafidku ina yidhi rawaahu ahalaaatu athalaaa maxaan soo barannay inuu ula jeedo ah. tirmidi iyo nisaa iyo ibnu maaja yani ahlu sunan maa cadaa aba daawuud sooma ayb xadiidka hadda sidaa inuu ku wada yahay maya athalaaa wuxuu ka wadaa ahla sunan maa cadaa ibna maaja saas man saddexda hore waa ibna maaja marka laga reebo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa buu ka wadaa sidaasu hore inoogu soo sheegay sooma laakiin xadiidkani kuma jiro abu daawuud xadiidkani kuma jiro abu daawuud wuxuuse ku jiraa saddexda kale sooma saddexda kule ku jira wuxuu ku jiraa tirmidi nasaa-i iyo ibnu maajah buu ku jiraa sidaas daraaddeed rawaahu alaaatu saxma rawaahu alaaatu mustalaxa uu xaafidku ina soo baray sax kuma ahaa ayib saddexda kale ayuu ku jiraa ahlu sunanka laakiin abu daawuudka kuma jiro xadiidka sabab buu leeyahay xadiidka sababbuu ku yimid baa jira sheegiddiis uu saxaabigu sheegay waxayna ahayd sida imaam axmed iyo keyrkii ay soo saareen saxaabigaa burayda la yidhaahdaa wuxuu joogay meesha la ydhahda khuraasaan markaasuu wuxuu booqday nin ay walaalo oo xanuunsanaya markaasuu wuxuu u tegey fawajadahu bilmowt asagoo geeridii ay ku soo oo xaaladiisu ay khatar tahay buu u tegey idaa huwa yacriqu jabiinuhu markuu u tegayba wuxuu arkay dhabankiisa oo dhididaya dhidib ka markaasaa wuxuu yihi allaahu akbar samictu rasuula allahi sal lay aslam yaquul mowtu lmu'mini bicaraqi iljabiin ilaahay baa weyne nebigaan maqlay sal lay slam oo dhahaya mu'minka geeridiisu waa dhabanka oo dhidida waa dhabanka dhididkiisa ayuu rasuulku yidhi sal lay slam siyaaqaas axmed baa iska leh waxaana saxiixiyey xaakim calaa sharihima buu xadiidka ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay laakiin calaa sharihima ma aha walaa calaa shari muslim toona maaha ayb lanna waxaa ka warinaya burayda qataada ka warinaya uuna cancaneeyey qataadana waa mudallis siduu caanka ku yahay inkastoo cinda anisaai uu mutaabic leeyahay oo kahmas nin la yidhaahdo ayaa mutaabiceeyey cinda anisaai marka sanadka nasaa-iba calaa shari bukhaari ah xadiidka waxaa taxsiiniyey alimaamu suyuuطi haytamina wuxuu ku tilmaamay rijaashiisu rijaalu saxiixta sidoo kaleeto shawaahidna waa leeyahy xadiid shawaahiddiisana waxaa ka mid a ah xadiis dabaraani soo saaray min xadiid ibni mascuud oo rijaaluhu rijaalu saxiix iyagana yihiin macnaha xadiidka waxaa sii caddaynaya oo sharxaya afar cabdullahi bni mascuud laga wariyey biisnaadin saxiix oo muxuu ahaayey sanad xoog badan ku yimi axmed bin maniix baa soo saaray iyo musadad kama fi lmuaalib wuxuu leeyahay cabdullahi mascuud mowtu lmumini caraqu ljabiin muminka dhimashadiisa iyo geeridiisu waa dhabanka oo dhidida ina almu'mina tabqa calayhi khataayaa min khataayaahu mu'minka dunuub baa ku hadhaysa korkiisa oo dunuubtuu galay ka mid a ah yujaazaa biha cinda almowt oo markuu dhimanahaya laga goyn suusan ula dhimanin fayacriqu min dalika jabiinuhu sakaraatulmowtka iyo dhibka la marinaya dartii ayuu marka dhabankiisu la dhididaya sidaasuu ku dhimanayaa dhididkaasi dhabankiisa ka shubmanayana wuxuu calaamo u yahay in aad loo qabtay oo nasciga iyo kasaaridda nafta waxoogaa lagu adkeeyey si loogu dembi dhaaf oo dunuubtiisa wixii ku laabnayd looga cafiyo isagoo marka dembi la-aana inuu dhinto caraqujamiinka macnahaasuu marka ku fasiray cabdulahi bn mascuudin radi allahu tacala canhu arda macnuhuna waa saas culimmadu laba macnay ku fasiraan macna waa kaas oo ruuxa muminkaa si loogu dembi dhaafo uusan dembi ugu dhimanin ayaa yani nasciga iyo siibidda nafta laga siibayaa lagu adkayaa markaasuu la dhididaa saasay nafta uga baxdaa qolena waxay leeyihiin waxaa laga wadaa mu'minku wuxuu ku dhimanayaa dhabanka dhididkiisa waxaa laga wadaa mu'minku adduunka intuu joogo wuu xamaalanayaa saasay ku fasireen xalaasha uu raadinayo iyo xamaalka iyo orodka uu ku jiro ee uu xalaasha u ordahayo buu la dhididahayaa baynamaa muxuu ahaayey kan kale ee kaslaanka ah ama xaaraamtaba uu ka dhargahayo ama sacyigaaba uusan gelaynin tafsiirka bacdu ahli lcilmi baa bixiyey laakiin waa tafsiir laga fiicany sawaabu waxa weeye waa kaas horeen sheegnay ayaa xadiidka tafsiirkiisa ayib waxaana sii caddaynaya xadiid kale oo uu leeyahay nebigu sal alay wasalam muminku uma dhinto xadiidku macnaha waxa weeyaan abaraani ayaa soo saaray ibn mascuud buuna ka warinaya rijaasiisu rijaal saxiix xadiidkaasi lafdigiisu waxa weeye wuu sii cadaynaya xadiidkuu sii fasiraya nebigu wuxu uhi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadka idinka dhimanaya waxaad u laqintaanood u meerisaan kelimada laa ilaaha ila allah faina nafsa almu'mini takhruju rashaxan ruuxa mu'minkaa naftiisu way bixi dhidid bay u baxaysaa yani rashaxan yani ruuxii waa dhididaya saasay naftu kaga baxaysaa wa nafsu lkaafiri takhruju min shidqihi kama takhruju nafsu alximaar gaalka naftiisuna waxay ka baxdaa qawlalka qawlalku macnaha waxa wey waa afka dhinaciisa afka dhinaciisa meesha jeexa halkaasay naftiisu ka baxaysaa gaalka sida dameerkaba naftiisu halkaa uga baxdo kale macnaa waxa wey sida dameerku u baktiyo oo kale buu gaalka u bakhtiyaa laakiin mu'minka naftiisu dhidid bay ku baxdaa sidaasuu nebigu tilmaamay sal lay waslam xadiidkaasaa sii fasiraya sheekh albani caleyh raxmat lafdigaa isagaa wuu taxsiiniyey fii saxiixi aljaamic asagiir wa fi silsila saxiixa labadaba waa ku taxsiiniyey xadiidka macnahaasaa laga wada marka macnaha saxda waa kaas almuminu muminku yamuutu wuu dhiman bicaraqi iljamiiniyo dhidig iyo rafaad ayuu ka marayaa dhimashada si loogu dembi dhaafo ayb wa can abi saciidin wa abi hurayrata radi allahu canhuma qaala waxay yidhahdeen wacan abi saciidin abi hurayrata radi allahu canhuma qaala waxay idhaahdeen ma aha muminiinta oo dhan ma yani waxa weyaan yani waa sida qaalibkaa wey sida qaalibka laakiin dad muminiina jira oo loo fududayn qaar waxaa jira masalan mawtulfaja isaga dhiman waa jiraan macnaha wacan abi saciidin abi hurayrata radi allahu canhuma qaala waxay idhahdeen qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laqinuu waxaad u meerisaan mowtaakum kuwiina dhintay laa ilaaha ila allahu u meeriya u mariya oo ha idinka dabadhehen wey laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jiro ila allahu alla mooye rawaha xa wariye xadiidka muslimun muslim walarbacatu iyo afartii baa weriye bkadalika maxamed baa soo saaray xadiidka meesha waxoogaa caswigaas xaafidka waxbaa ku jira nooc waxoogaas yani tajawuz ah baa ku jira oo waxa weeye xadiidku markuu yahay min xadiidi abi saciidin alkhudri hadda laba saxaabi buu sheegay sooma min xadiidi abu saciidin khudri markuu yahay baa muslim iyo arbacadu soo saareen laakiin markuu yahay min xadiidi abi hurayra waxaa soo saaray uun muslim iyo ibn maaja bimacnaa saddexda kale ma warin hadda daahirka xaafidka hadalkiisa waxaa laga fahmaya xadiidku markuu yahay xadiidu abi saciidna inay muslim iyo arbacaduba wariyeen markuu xadiidu abi hurayre yahayna inay muslim iyo arbacaduba wariyeen soo lagama fahmay sidaas maaha xadiiu abi saciid markuu yahay sax laakiin xadiiu abu hurayra markuu yahay muslim iyo waxaa soo saaray ibnu maaja saddexda kale ma warin taasi waa mulaaxado meesha ku jirta ayb min xadiii caaishana sidoo kale nasaa-i uu soo saaray isagoo ah uuna sugan yahay xadiid laqinuu mawtaakum laa ilaha ila allah fi saxiix muslim waa ka kusugan macnaha ibnu xibbaan iyo bazaar waxay soo saareen ziyaaday xadiidka ku dareeno wuxuu yidhi nebigu sal ly wasalam man kaana ruuxu ahaaday aakhiru kalaamihi hadalkiisa waxa ugu dambeeya laa ilaaha ila allah cinda almowti markuu dhimanayo dakhala aljannata jannaduu geli yowman min addahri maalin uun wakhtiga iyo zamanka ka mid maalin zamanka ka mida jannada wuu geli doonaa wa in asaabahu haba asiibo qabla daalika xilligaa ka hor maa asaabahu wixii asiibaya wixii gaadhayaaba ha gaadho ka hor laakiin maalin uun zamanka ka mida jannada wuu geli marba hadday noloshiisa iyo yani waxa wy markuu dhimanaya laa ilaaha ila allah hadalkiisa ay ugu dambeysay lafdigaa ziyaadada wata ibni xibbaan iyo bazaar ay soo saareenna sheekh albaani waa taxsiininaya waa xasan buu leman ayb xadiidka marka waxaynu ka faaidaysanaynaa in dadku markay dhimanayaan loo laqino laa ilaaha ila allah ma markay dhintaanoo naftu ka baxdaa mise waa inay intay weli nafta ku jirto qacan waa intay weli nafta ku jirto ma mawta maxaa loo yidhi marka ma markuu dhintaa mayid la dhahaa mise markuu intuu nooli ya markuu dhinto unbaa meyd la dhahaa haddana isagoo nool nool baa meyd lagu itlaaqaya maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa waa ictibaaran bima sayakuun aw bima saya-uulu ilayh shaygu wuxuusan hadda ahayn laakiin uu ku sii socdo oo uusan weli gaadhin ayaa inta la fiiriyaa laga soo qaadaa sidii isagoo noqday oo kale si isagoo dhintay oo kale marka laga cabiraya man laakiin waxaa laga wadaa muxtadarka lagu soo xaadiray intuusan weli dhabinin u laqina talqiinta loo meerinayo laa ilaaha ila allah oo dadka meesha joogaaya ay u marinayaan isaguna inuu ka daba dhaho la rabo culimmada qaar baa waxay u fahmeen oo u sheegeen inay macnuhu tahay kelimada agtiisa uun ku sheega ku celceliya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ku celceliya si uu markaa intuu baraarugo u dhaho laakiin ha dhihina war dheh an ruuxii waa rabaadsan yahy sakaraadkiibaa haya xaalad adag buu ku jira haddaad tidhahdo war laa ilaaha ila allahu dheh war laa ilaaha ila allahudan ma naqaani kacandhaaf buu dheh laa ilaaha ila allahudiibu marka la dagaalamay sooma xaalad halisuu ku dhimay marka laa ilaaha ila allahu iyo addoonkan ha isku dirine ku sheeg sheega uun agtiis saasay bacdu ahlilcilmi ay masalada u sheegeen waana ta'wiil aan sax ahayn sidaasu sax ma ahee dheh baa la dhihi dheh ayaa la dhahaya macnaha waxaana laga qaadanayaa in la amrayo xadiidka anas ibnu malikin radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay wasalam rasuulku caada rajulan min alansaar nin ree ansaareeda ayuu nebigu soo booqday salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo xanuunsanaya markaasaa wuxuu hi yaa khaal qul laa ilaaha ila allah abtiyow laa ilaaha ila allahu dheh ah. markaasaa wuxuu yidhi akhaalun am cammun ma abtibaa mise waa adeer yani wuxuu leeyahy ma abti baan kuu ah mise adeer baan kuu ah markaasaa wuxuu yihi bal khaalun adeer imatiida abtiga baat markaasaa wuxuu yihi fakhayrun lii an aquula laa ilaaha ila allah ma khayr bay ii tahay inaan laa ilaaha ila allahu dhaho waa ninaa weli nafti ka bicno sheekaynhayo laakiin waa muctaar ah, ma laa ilaha ilaan dhaho ma khayr baa iigu jira markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam nacam ha xadiidka axmed baa soo saaray biisnaadin saxiixin calaa sharti muslim maxaa laga qaadanaya marka waxaa laga qaadanayaa in la dhahayo muctadarka lagu dhahayo qul dheh baa la dhihi dheh ma aha in lagu dul akrinayo keliya war dheh baa la dhihi saasaa la dhahay macna ayb waana macnaha laga faa'iidaysanaya laqinuu laqinuu wuxuu soo saaray cabdulahi bn amed cabdullahi bn abi axmed fii kitaabi abiihi alcilal wa macrifat wuxuu ku soo saaray qiso uu leeyahay xusaynun jucfi ninka la yidhahda ayaa wuxu hi waxaan u soo galay imaamkii muxadiska ahaa acmash sulmaan acmash aniga iyo zaa'ida ibnu qudaama maalinkii uu dhintay acmash baan u soo gallay gurigana markaa rag baa tif ka abuur nin wuxuu ahaa caanho caalim ah annagoo meeshii joognaa nin odayaa kor ka yimid soo galay markaasu wuxuu ihi subxaana allah tarawna alrajula wamaa fiihi walaysa minkum axadun yulaqinu war ninka iyo xaalku ku sugan yahay waad aragtaan mid idinka idinka midoo idinka midoo tawxiidkii u laqinahayana idinkuma jireen see wax idinka yihiin buuri markaasaa acmash wuxuu yidhi acmash markuu hadalkii maqlay ayuu marka farta musabixada ah ayuu kor u taagay labada bishimoodna waa dhaqaaji bimacnaa waxa weye waa tawxiidsaday sooma ruux hadduusan xataa hadli karinoo afka uusan ka hadli karaynin qalbiga iyo wuxuu ka tashahudayaa oo macnaha waxa weye uu kelimada ka qiraya iyo muxuu ahaayey fartan ilan fartani waa muwaxida nebigu sal lay sl markuu arkay ninkii faraha taagahay muxuu yidhi axid axid sooma dheh axid axid yani waxa weyaan taagidheedu waa calaama oo laa ilaaha ila allah alle keligii inuu cibaad leeyahay keligiina jiro waxaa kalena adoomay saas man sidaas marka yani talqiinta waa taasaa laga wadaayo ruuxu markuu muxdadar yahay oo naftu hayso ayaa shahaadateynka loo laqinaya wakhti markay ka soo wareegto hadduu hadal galay oo sheekeeyey haddana waa loogu celinaya hadduu haddana sheekeeye waa loogu celinaya ilaa kelimadaasi ay ugu dambayso hadalkiisa oo markaasi de ajirkeeda uu helo sidaasaa la odhanaya man ayib talqiin kalaa jirta oo inoo soo socota insha allahu tacaala oo ah meydka marka qabriga la dhigo inta laysdul taaga in la yidhahdo war hebelow war haddii lagu yidhahdo rabbigaa waa kuma allah dheh oo haddii lagu yidhahdo yaa nebi ku aha maxamed dheh oo diintaadu maxay hadii lagu dhaho waa islaam dheh talqiin baa iyadana loo yaqaan oo markii qabriga meydka la geliyo kadib waa iyada taa xadiidkeedu wuu inoo soo socdaa wax ma ka jiraan mise kama jiraan xadiiskeedu inoo imaan doona insha allahu tacala laakiin tan hadda xadiiskeedu sugan yahay waa markuu ruuxu naftii ku jirto uu sii dhimanayo taasaa laga wada man wacan macqil ibni yasaarin ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala wuxuu yidhi iqra'uu akhriya calaa mawtaakum kuwiina dhintay ama dhimanaya korkooda yaasiine yaasiin ku ahriya suuradda yaasiin ku ahriya dadka idinka dhimanaya rwa waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wanasaa-iyu iyo nasaa-i baa wariyey wa saxaxahu waxaana saxiiyo ibnu xibbaana baa saxiiy waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibnu maajah axmed bakawi iyo bayhaqi nasaa'i baa wariyey haddii la dhaho oo saa loo ilaaqo kitaabkee inuu ku wariyaa laga wada sida musalaxa muxadisiinta inta badan haddii lu ha nisaa-i baa wariyoon la qaydin xagee buu ku wariyey ya la haddii la ilaaqoo nisaa baa wariyey lagu yidhahda nasaa-i waxaa laga wadaa fi lmujtabaa ama fi sunani suqra saas wey maana waa sunankiisan muntashirka abaa ah laga wadaa haddii laga wado wuxuu ku wariyey sunan اlkubraa waa in la qaydo oo la yidhaahdo fi lkubraa haddii laga wado fii camal اlyowmi wاlleyla buu ku wariyeyna waa in la qaydo o la yidhaahdo fii camal اlyowmi wاlleyla saas daraaddeed xaafidku waxay ahayd xadiidka nasaa-i kuma warinin fi lmujtaba kumana sugna sunankiisa yar laakiin wuxuu ku sugan yahay fii camali اlyowmi wاlleyla buu ku wariyey nasaa-i inuu qayday ahayd xaafidku saas man oo yidhaahdo fii camal اlyowmi wاlleyla saas man lanna hadda sidan ilaaqan waxaa loo qaadan karaa inuu ku jiro mujtabaha ama sunankiisa yar ayb xadiidkani xadiid sugan maaha waa daciif dadka dhimanaya yaasiin ku akriya ma sugna saddex cillou leeyahy may afar cillou leeyahy oo uu daciif leeyahay cilamada koobaadi waxa weeye nin abu cuhmaan la yidhaahdo majhuula ku jira oon la aqoonin wuxuu yahay ta labaadna cusmaanka aabbihii oo isagana majhuula ku jira cilada saddexaadna waa iqdiraabo intaasoo weji baa lagu wariyey sanadka xadiidka oo la kala rajixi karin waa mudarib sanadan cilada afraadna waa waqfiyo bacdu lmuxaditiin waxay rajaxeen inuu mawquuf yahay oo macqil ibnu yasaar mawquuf ku yahay oosan nebigaba uusan gaadhsiisnayn sidaas daraaddeed baa xadiidkan waxaa daciifiyey a'immada xadiidka rag ka mid ah oo uu ka mid yahay alimaam daaraqutni abulxasan ibnu qataan alimaamu nawowi fi ladkaar waalkhulaasa sheekh albani iyo keyrkoodba waxay leeyihiin xadiidkaasi ma sugnaa saasaana sawaab waxaan sax ahayn culimmada xadiidka saxiixisay sida xaakim oo kaleeto iyo dahabi iyo taxsiinka suyuuti intaasiba sax maaha xadiidku marka waa xadiis daciifa ah, cilalkaas daraaddood aan sheegnay buuna daciif leeyahay shaahid buu leeyahay ibn abi cumar kama fi lmuaalib uu soo saaray iyo abu nacaym fii dikri asbihan abu darda bay ka warinayaan oo shaahid xoojinayay ka dhigaan culimada qaarkood laakiin waxaa ku jira isagana sanadkiisa in la yidhahdo marwaan ibnu saalim oo matruuka sanadka mar hadduu matruuk ku jirana waxna ma xoojin karo mana xoogoobi karo lanna waa dacfi shadiida soo ma marka xadiidkaasi wax xoojiyana lama hayo sanad ahaantiisana dacfigaas culus baaba ku jira marka ma sugna hadduusan sugnayn dadka dhimanaya yaasiima oo yaasiin ku akhriya xadiid ahaan hadduusan u sugnayn camal ahaanna mashruuc maaha limaada lianna alcibaadaat tawqiifiya wixii cibaada ilaahay loogu dhowaanayo waa in deliil loo helo deliilka loo helayana waa inuu sugan yahay ama waa in aayad loo helo ama xadiid loo helo ama qiyaas jeliya wahaakada ama ijmac loo helo haddii loo waayo daliil loo waayaay camalkaasi mashruuc maaha sidaas daraaddeed xadiidkan laguma dhisi karo lagamana qaadan karo lanna ma sugna camalkaasi mashruuc maaha marka ayib walow culimmada selafka qaar ka mida laga laga wariyey oy ka sugan tahay inay samayn jireen oo maalan alimaamu axmed fii musnadii wuxuu ku soo saaray oo safwaan uu ka warinaya wuxuu yidhi safwaan xadaanii almashiikha rag culimo ah oo taabiciintiya ah waxay ii sheegeen anahum xadaruu qudayf ibn axaari athumali ninkaas saxaabiga qudayf la yidhahda ibn xaari athumali ayay ka qayb galeen isagoo xanuunsanayay xaadireen oy tageen xiina ishtadda sawquhu markii kaxayntii la kaxaynayey iyo ixtidaarkiisu markay adkaatay oo si adag loo qabtay ayay tageen markii meeshii laysugu tegey oo raggii taabiciinta ay meeshay tageen baa waxay yidhaahdeen hal minkum axadu yaqra'u yaasiin war nin yaasiin saaraayo maydinku jira ruux ninkan yaasiin saaro yaasiin ku akhriya maydinku jira waxay yidhahdeen faqara'aha saalix ibnu bishrin assakuuni ninka magacaale baa akhriyey marka oo ninkii saxaabiga qudayf ahaa suuratu yaasiin ku dul akhriyey ayb falama balaga arbaciina minha qubida aayadda afartanaadee suuratu yaasiin markuu marayo yay naftii ka dhacday saxaabigii ayb markaasaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya safwaan fa kaanat ilmashiikhatu ragga culimmada ahee taabiciinta meesha isugu yimid waxay ahaayeen idaa quri'at yani yaquuluuna kuwa yidhahday ahayen waxay dhihi jireen idaa quri'at cinda almayiti khufifa canhu biha yaasiin haddii meydka lagu dul akhriyo markuu dhimanayo yaasiinka lagu dul akhriyay baa sabab u noqonayo in sakaraatulmowtka lagaga khafiifiyo safwaan wuxuu yidhi ciisa ibnu muctamar in la yidhahda wuxuu ku dul akriyay ibnu macbad in la yidhahda agtiisu ku dul akriyay asarkaas taabiciintaasi in ay ninkaas saxaabigaana markii lagu akhriyay goobjooga ahayeen ayaguna ay yidhaahdeen meydka haddii lagu dul akriyay yaasiin markuu dhimanayo geeriday ka khafiifinaysaa asarkaasi ka asar ahaan waa suganya oo waxaa tasxiixinaya sanadkiisa ibnu xajar fi lisaaba waxaa kaloo tasxiixinaya asheikh albani fi lirwa marka waxay leeyihiin waa sugan tahay qisadu laakiin yaa sameeyey yaa sameeyey soo taabici ma taabiciga ficilkiisu ma xuja xuja maaha bilijmac biduuni khilaaf taabiciga iyo taabiciinta afcaashooda iyo ijtihaadaadkooda inayna xujo ahayn waa ijmaaca waxa laisku khilaafsan yaha waxa weeyaan ee adilada mukhtalafka ku jira qowlu saxaabi soma iyo ficlu saxaabi saxaabigu hadduu wax yidhaahda ama sameeyo ma deliil baa mise deliil ma aha waa masale lagu muransan yahay wasawaab aaxaadu saxaaba ficilkoodii qowlkooda inuusan daliil ahayn saasaa sawaaba iyada lafteeda ama hadday taabici iyo ficilkiisu xujo iyo deliil toona maha laakiin keliya waxaan un yani waxa wey helay un inuu jiri jiray wakhtigii salafka oo culimmadii salafka qaarkood ay samayn jireen laakiin daliil looma hayo mar haddaan daliil loo hayninna suuratu yaasiin in amwaadda lagu dul akhriyaayo masale daliille ma aha mashruucna maha marka in laiska daayo oo wuxuu mar hadduu cibaadana yahay daliila lahayn aduusan lahayn mashruucuna ahayn baabulbidac buu gelaya baabulbidac marka in faraha laga qaado wayo bimacna laiska daayo soomaalida ictiqaadka waxayba ka gaadhayba taqriiban heer waxayba gaadheenba ay yidhaahdaan ruuxii aan yaasiinka lagu akriyin oo yaasiin la-aan dhinta inayba ictiqaadiyaan sidii wax baktiyey oo kale yaasiima ah, yaasiima yaasiima baa laleeya oo yaasiinlaan hadduu dhinto maxaa mushkiloo jirta waxba yaraata ay u geysanayso ma jirta ayib an umi salmta radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala waxaa galay rasullahi sal lay slm rasuulku wuxuu usoo galay calaa abi salmata abi salm uu usoo galay wlxaal qad shuqa la taagay basaruhu araggiisii la taagay asagoo indhihii taagmeenoo kor ay macnaha u taagmeenoo aynan milicsanaynin dhinacna fa aqmadahu markaasuu nebigu u laabay aqmadahu wuu indhalaabay indhihii buu isugu laabay laabayoo isku dhajiyey uma qaad kadibna qaala nebigu wuxu urh sl lay aslam ina aruuxa ruuxdiiyo naftu idaa goortii qubida la qaado oo la oobsado ittabacahu waxaa raacaya albasaru araggiibaa raacaya ruuxda marka inta la saaro lala tago oy malaa'igtu sii wadato indhihii iyo araggii baa ka daba tegayo sii fiirinaya iyadoo lasii wato fa fadaja markaa waxaa qayliyey nabigu markuu hadalkaa yidhi naasun dad baa qayliyey oo min ahlihi abu salama dadkiisii ka mid ah. ehelkiisi iyo qaraabadiisi oo meesha joogay hadalkaa markuu nabigu yidhi bay markaa qaylo isku dareen faqaala nabigu markaasi wuxu yhi sal lay slam laa tadcuu war hahabaarina calaa anfusikum naftiinna korkeeda ha ugu ducaynina ilaa bikhayrin khayr mooye war hays habaarina xoogay ba'ya iyo rogmana iyo baaba'na iyo balaayaa timid iyo war hays habaarina naftiinna balaayo ha ugu yeedhinoo khayr waxaan ahayn ha ku ducaysanina maxaa yeele fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tu'aminu way aaminsanaysaa calaa maa taquuluuna waxaad leedihiin bay ku aaminsanaysaa korkiisa yani waxay leedahay ilahu abal ah, alla aabbahay waayayey ilaahu aqbal bay dhihi aabbaha weydey alla cab rogmadayo caruurta iga rogmatayo rogmatay waa ku dhamaatay aamiin bay malaaigta soma marka hayshabaarin malaaigtla aqbali aamiintoodaa aamiinsanayse hayshashabaarin isu duce oo ducaysaa lgu leey uma kadibna qaala nebigu wuxu uri sal lay slam allahuma allah ikfir dhaaf liabi salamata ilahu abuu salama u dhaaf dembigiis warfac ilaahu kor u darajatahu darajadiisa fi lmahdiyiina kuwaad hanuunisay kuwaad hanuunisay ee dariiqa toosan aad marisay oo yani dadkii ficnaa ilaahu kuwaa dhexdooda darajadiisa kor ugu qaad wasax ilaahu waasici lahu isaga fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa ilahu waasic qabrigana ilahu waasic wanawir allow nuuri lahu isaga fiihi qabrigana ilaahu u nuuriyo u iftiin wakhlufhu ilaahu khaliif yeel fii caqibihi aw caqibihi cidhibtiisa dambe dadka ka dambeeya iyo ehelkiisi iyo caruurtiisi iyo reerkiisiina ilaahw khaliif wanaagsan oo uga dambeeya oo u ilaaliya u samey wey weli ican ila same waxa wariye muslimu muslim baa wariyey wakadalika axmed ibn maaja keyrkoodna way soo saareen xadiiku way wariyeen qad shuqa basaruhu haddii la yidhaahdana waa mabniyun lilmajhuulo waa la taagay wey manaa markuu dhaygaga wey ruux shuqa oo macnaha ishiisu meel ku dhaygagto ayib shaqa haddii la yidhaahdana wuu taagmay weeyo markaa waa mabniyu lilmacluum xadiidkan waxyaalaha laga faaidaysanaya waxaa ka mid a ah fiqigiisa ruuxa meydkaa wejigiisa in la fiirin karo waa masalo waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inay mashruuc tahay mustaxabna ay tahay ruuxu markuu dhimanayo in indhaha laysugu laabo oo indhahan taagmay rasuulkaa inoo fasiray sal alay aslam oo ruuxdii oo malaa'igtu qaaday oo lala tegey bay indhuhu raaceen oo ka daba tageen oo sii fiirinaya marka ruuxa waa in indhaha laysugu laabo waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanayaa inuu nebigu reebay sal lay aslam aynan bannaanayn markuu meydku dhimanayo in agtiisa lagu qayliyo oo baroorta iyo oohinta iyo muxuu ahaay qaylada iyo inaan la ogolayn bal ay waajib tahay in la sabro oo la dulqaato oo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirna fii musiibatina wakhluf lana khayran minha lana ducaysto muxuu ahaayey ilaahayna arrinta loo celiyo tabaaraka wa waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa markii uu ruuxu dhimanayo in loo duceeyo isaga laftiisa dadkiisana loo duceeyo lanna nebigu sal lay waslam uma ducaynin saxaabiga ah, um, yani waxa weyaan abu sulaym nebigu waa u duceeyey maxaa la abu salama abu salama nebigu waa u duceeyey sal lay slam ducadaa qiimaha badan buu ugu duceeyey isaga keliyana kuma khaas yeelina dadkii isaga ka hadhayey iyo dadkiisiina nebigu ducada waa ku daray salawatu rabbi waslamu aleh wuxuu yidhi wakhlufhu fii caqibihi ayb waxaa kaloo laga qaadanaya fadiilo weyn oo abu salma radi allahu tacala canhu ardaah wuxuu ka mid yahay muhaajiriintii hore ilaa ardi alxabasha u hijrooday kadibna madiine usoo hijrooday bader iyo uxud iyo dagaaladii hore ka qayb galay in qaaliba aad u qiimo badan buu ahaa ducadaa nebigu uu duceeyena sal lay aslam inta inaga qarsoonna inuun loo aqbalay bay taqriiban maadaama nebigu u duceyey sal lay slam ducada qaybteeda dambe oo wakhlufuu fii caqibihina dareerkiisii xaaskii uu ka dhintay oo ahayd ummu salama iyo gabadh uu ka tegay muxuu ahay abu salama intaba ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu weli uga dhigo uga dambaysiiyey nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh markii markiiba nebigaa soo doonay soo garan maysaan umu salama markaase waxay ku tiri rasul ilahi gabadhna waa haystaa oo dee islaan gabadh haysata waad ku rafaadi ta labaadna haweeney masayr badan baan ahayo adiguna reero badan baad qabtaa Ah, xaaib ibn abi baltaca baa nabiga khadiibkiisa ahay oo uu u diray rasulka sal lay markaas rasulka wuxu uhi sal lay aslam gabadhaaduna de waa gabadhaydii muxuu ahaaye kiirada iyo masayrkana ilaahay baan weydiin inuu kaa tagsiiyo wabilahi tawfiiq war kuwaaba dhammaaday sidaasuu nabiga ku guursaday salawat rabbi waslam aley min umahaat lmumin bay ka mid ahayd ayb xadiidka marka axkaamtaasaa laga faaidaysanaya meydka ducada loogu ducaynayo allahuma kfir lifulanin warfac darajatahu fi lmahdiyiin wasax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiih waklufhu fii caqibihi ayb wa can caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay waslam xiina goortii tuufiya la oobsaday sujiya waa la daboolay nebiga sal lay slm waxaa lagu daday biburdin maro xibaratin oo suuf ah maro suuf ah oo hariiryamo leh ama xariiqimo leh midab kale ah ibarada waxaa la yidhahda waa thawbun min quطnin aw kataan muhaa baa la dhahda xariiqibay leedahay midab kale ah yaman baana inta badan laga keeni jiro lagu samayn jiray maradaasaa nabiga lagu daday salawaatu rabbi waslamu aleyh rawaxa wariye buaari albukhaari baa wariyey muslim iyo abi daawuudna way wariyeen iyo bayhaqi iyo baqawi lafdiga muslim weeyaan lafdigan hadda meesha inoogu yaala amaa lafdiga bukhaari waxa weeye caaisha nabiga xaaskiisa sal lay wasalam ayaa waxay tidhi aqbala abu bakrin radi allahu canhu calaa farasihi min maskanihi bisanxi markuu nabigu geeriyooday sal lay slam abu bakar baa wuxuu ka yimid meeshuu deganaa ee gurigiisu ku yaallo sanxi waa xaafad magaalada kami xata nazla fadakhala almasjida falam yukalim innaasa xataa dakhala caaisha masaajidkuu kusoo degay dadkii isagoon la hadlin ayuu gurigii caaisha soo galay yani waa waa qolkii nebigu ku geeriyooday sal lay slam markuu gurigii soo galayna nebigu sal lay waslam u qastay toos bu rasuulka u aaday sal lay slam wa huwa musajja biburdatin nebigu sal lay wasalam maro ku daboolan burdadu waa maro maradii nebigu ku daboolanya sal lay waslam ayuu macnaha u qastay fakashafa can wajhihi nebiga wejigiisuu fayday oo maradii ka fayday uma akaba calayhi faqabalahu uma baka markaasuu nabiga intuu ku foorsadayoo wejiga ka dhunkaday wuu dhunkaday kadibna waa ooyey abubakr sidiiq radi allahu canhu wuxuu yidhi biabii anta wa ummii laa yajmacu allahu calayka mowtatayn ah, aabahay iyo hooyaday baan ku dhaafsanood iga qaalisan tahay laba geeriyood ilaahay kuu kulmin maayo ama almowtata alatii kutibta calayha faqad mutaha buui tii ilaahay kuugu talgalay kugu qoray waa dhimatay buui tu kalena maba jirtaba ayib xadiikaas ibn cabaas isaguna wuu warinaya man ayib ibn cabaas ayaa qaybta garanaysaanoo markuu intaas sameeyey intuu ka baxay wuxuu u baxay cumar oo dadkii la hadlay oo car yaa dhihi kare maxamed waa dhintay ah, maxamed baa dhintay yaa dhihi kara markaasuu muxuu ahaay dejiyey oo dadkii la hadlay oo eh, man kaana yacbudu muxamadan faina muxamadan qad maat yani qisadiisii caanka ahayd markaasay dadkii xaggiisa soo wadaadeen cumar laga soo tegey markaasuu aayaddii dadka u akhriyay wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala caqaabikum markaasay dadkii aayaddii kala qaateen kaana maalinkaa ka horba inaysan maqalo kaleeto hawlka xaaladda macna haysato muslimiinta xadiikaas weye xadiika marka waxa wey qaybta hadda laga deliishanay waxa wey musaja biburda nabiga sal lay aslam maray ku dabooloonoo saareen saxaabadu markuu geeriyooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macna waxaana laga faaidaysanaya xadiidka meydku markuu dhinto jidhkiisa in la daboolo inay mustaxab tahay jidhkiisao dhan oo aan waxba manaha aan laga faydin allahuma ruux haduu u yimaado faydayo waa u imaan waa utegi doona insha allah tacala lakin in la wada daboolo maxaa yeelay waxay leeyihiin culimmadu ruuxu markuu dhinto qur-aanka waxaa ku soo arooray isagoo dhan in cawro lagu tilmaamay isagoo dhowr cawro lagu tilmaamay manaa qisadii fii suurati almaa labadii aadam uu dhalay markay isdileen nabi aadam alayh salam uu dhalay ya yaa weylata acajastu an akun muxuu ah an uwaariya sawata akhii sawata maxaa ka wada waa meydkii walaalkii sooma meydkii oo dhan buu marka cawra ku tilmaamay sawa ku tilmaamay macna marka waxay leeyihiin meydku hadduu dhinto waa in jirkiisao dhan la daboolo sidaasay le mana waa mustaxab alimaamu nawowina wuxuu leeyahay ina haadihi tasjiyata mujmacun calayh meydku markuu dhinto in la daboolayo oo maro la saarayo waa lasla isku waafaqsan yahay wa xikmatu dalika xikmadda ku jirtana waxa weeye siyaanatu lmayiti can alinkishaaf meydka in laga ilaaliyo inuu faydmo wa satru cawratihi almutahayira surati yani suuradiisan isbadashay oo geerida sababteeda isu badashayna indhaha in laga xifdiyo saasaa loo daboolaya marka waa camal mashruuca mustaxab wey man anha caaisha waxaa laga warinaya ana abaa bakrin abubakr radi allahu canhu qabala inuu dhunkaday annabiya nabiga sal lay aslam bacda mowtii markuu rasuulku dhintay kadib rawaxa wariya albuhariy buhari baa wariy kadalika nasaai ibn maaja axmed iyo bakawi soo saareen ibn maaja ziyaadu ku daro wuxuu yidhi bayna caynayhi abubakar wuxuu nebigo meyda ka dhunkaday labada indho dhexdood axmedna ziyaadu ku darayo wuxuu yidhi fawadaca famahu bayna caynayhi wa wadaca yadayhi calaa sudqayhi markuu nebiga dhunkanayay sal lay wasalam afkiisa wuxuu saaray abubakar nebiga labadiisa indho dhexdooda labada gacmoodna wuxuu saaray labada dhaban buu ka saaray yacni labada dhaban intuu labada gacmood saaray afkana labada indhood dhexdooda saaray buu halkaa ka dhunkaday nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo markaa odhanaya waa xabiibaah waa khaliilaah waa safiyaah saasuu le man ah, yacni kaan jeclaayow saaxiibkayow xulkaygiiyow dooranow saasuu leeya man ziyaadada axmed uu keenayna waxa weeyaan iyadana sanadkeedu waa saxiix kama fi lirwa xadiidkaa waxa laga faaidaysanaya hal masalo meydku markuu dhinto kadib in la dhunkan karo lana faydi karo wejigiisa yaase dhunkan kara intii noolaa intii uu noolaa ciddii loo ogolaa inay dhunkato unbaa markuu dhintana dhunkan karta hadduu rag yahay raggoo dhan way dhunkan karaan sooma reerkiisii iyo xasaskiisii iyo dumarkii qaraabadiisa ahaayee maxramkiisana way dhunkan karaan ayib laakiin naaga ajnabiya miyuu dhunkan kara maya waxaa dhunkan kara waa ciddii intuu noolaa dhunkan karta wakadalika hadday haweenay tahay haweenkuway dhunkan karaan ragga maxaarimteeduna dhunkan karaan laakiin rag ajaaniba ma dhunkan karaan saas man qeydkaasaa meesha ku jira oy culimadu tilmaamaya وعn abi hurayraa radi allahu canhu kadalika nabiga ka sugantay salawatu rabbi waslamu aleyh xadiid xasana cumaan ibnu madcuun saxaabigii la dhihi jiray markuu dhintay nebigu intuu u tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu dhunkaday waana ooyey rasuulku salawaatu rabbi wasalam aleh isaga laftiisana waa samayn jiray wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy nebigu wuxuu ka wariyey sal lay slam qaala nebigu inuu yidhi nafsu lmu'mini mu'minka naftiisu mucallaqatun mid la xidhay weye bidaynihi dayntiisii sababteedaa loo xidhay dayntii lagu lahaa sababteed bay nafta mu'minku u xidhanta xataa yuqdaa ilaa la gudo canhu xaggiisa laga gudaday waa wariy xadika axmedu axmed wtirmidiyu waxasanahu waana taxsiiniyey kadalika xadiika waxa wariye daarimi ibn maajah bayhaqi sanadkiisana aad baa laisugu khilaafay xadii waxaa saxiixiya xaakim calaa sharطihima kadalika tirmidina waa taxsiiniyey nawowina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix ama waa xasan sheekh albanina wuu saxiixiyey fi saxiix aljamic sagiir iyo tacliiqiisa cala mishkaat xadiiku marka waa sugan xadiidku masalada uu faaidanaya waxa weeye wuxuu aad u adkaynaya arinka daynta inaan daynta lagu dhimanin culimmadu waxay leeyihiin daynta waxaa la mid a ah xuquuqda kale xuquuqda kale maxaa yeelay daynta ruuxu markuu qaadanayey wuxuu ku qaatay ruuxii lahaa ridihiisu ku qaatay soo ma wixii kale sidaasoo kaleete xuquuq ah ama dhib aad geysatay ama afkood dhib ka geysatay ama adinkood dhib ka geysatay iyaduna waa la mid ama xoolo ha ahaato ama cirdaha ku saabsanaato ama dhiig ha ku saabsanaato lanna madaalimtu waa isku meel madaalimtu waa isku meel ruux waa u xidhnaanaya ilaa ama camalkiisa laga gooyo ama cid ka gudan la helo macna ayib haddii marka dayntiiyo rido lagu qaatay ee sidaas tahay wixii la dhacay ka war kii la biliqaystay ka war kii la boobay ka war ya xaalkiisu sooma cusub dayntii aad raallinimo ku qaadato oo raalli lagaaga ah oo saaxiibkii ku siiyey baa laysu haystaa in loo xidhay buhaari muslim waxay soo saareen min xadiisi abi hurayra nabiga sal lay slam in loo keeni jiray nin ruuxoo meyd ah markaasu wuxuu weydiin jiray hal taraka lidaynihi qadaan war ninkan adii keentayna ku tuka leedihiin daynta uu qabaayey wax ka gudo xoolo ama ka tegey haddii la yidhaahdo wax daynta ka guda waa ka tego xoolo waa ka tegey markaasuu nebigu sal lay slam ku tukan jiray haddii la yidhaahdo muusan ka tegin oo caydh buu ahaa daynna waa qabayna intuu isaga dhaqaaq u dhihi jiray salluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada marka ah waxay ahayd nebigu sal lay slam intuusan futuuxaadku dhicin oo xoolo aan la helin oo dhibku jira idhiirigu jiraba laakiin markuu ilahay futuuxaadka u furayoo xoolo badan nebiga soo galay salawatu rabbi waslamu caleyh ayaa wuxuu yidhi ana awlaa bilmuminiina min anfusi muminiinta anaa naftooda ka xiga faman wa wacalayhi daynun ruuxii dhinta isagoo dayn lagu leeyahay facalaya qadaa'uhu anigay korkayga tahay inaan dayntaa ka gudo oon ka bixiyo waman taraka maalan ruuxii xoolo ka tagana fahuwa liwarasatii dadkii dhaxalkiisa lahaabaa iskale saas daraaddeed dadka muslimiintaee daynta ku dhimanaya waxaa laga bixin jiray baytulmaalka waana waajib sharci ah ruuxa muslima hadduu dayn ku dhinto xoolihiisa hadduu ka tegayna waa in laga bixiyo cid kaloo ka bixisa haddii la helana waa in laga bixiyo haddii wax ka bixiya la waayana in bangiga dowladda oo dowladdu ka bixiso waa laazim sharciga madaxday laazim ku tahay mar xoolihii muslimiinta meesha yaallaan ayb arrintaasi marka culayska leedahay bay ku tilmaamayo nebiga sal lay slam waa kii ninka u yimid ee yidhi ra'ayta in qutiltu fii sabiili illah atukafaru canii khataayaaya rasuulka ilaahayo haddii ilaahay jidkiisa laygu dilo oo anoo ilahay dartii u dagaalamaya lay dilo dunuubteyda ma laii dhaafaya markaasa rasulka wuxu uhi sal lay slam nacam wa anta saabirun muxtasibun muqbilun hayra mudbir haddii lagu dilo adigoo sabraya oo ajir raba oo sii jeeda oon soo jeedin oon cararaynin waa lagu dhaaf ila dayna daynta mooye fa ina jibriil calayhi salaam qaala lii dalika bui jibriil baa ii sheegay lafdi kaleu xadiis ku yimidoo yukfaru lishahiidi kullu shay ila dayn shahiidka waxaa loo dhaafi wax kasta laakiin dayn loo dhaafi maayo saas man daynta waa u xidhnaanaya ilaa laga gudo shahiidkii hadduu sidaas yahay dadkeenni sariirahaba isaga dhintay ka warran marka sariirta korkeeda ku dhintay ah, xaaladdu ma sahlana marka marka macnaha axaadiistu ay tilmaamaysa waxa weeye xuquuqda bini aadamka intaadan dhimanin iska sifee wixii aadan bixinina ka dardaaran oo meel saar laakiin xoolaha intaad iska gurato iska gurato iska gurato haddaad ku dhimato khalaas hawlkuu hawl kuu taalla dayntaa waxaa gelaya liin culimmadu dayntu waa dayna daynna ilaahay baa leh dayna addoommadaa leh labadaba way gelayaan oo daynta ilahay maxaa ka mid sakadii xoolaha lagu lahaa aadan ka bixinin waa dayn oo alla iskaleh xajkii kugu waajibay soo xajiyin waa dayn kafaaro lagugu lahaayoodan gudin waa dayn nadar aad gashayoodan gudin waa dayn duyuuntaasi waxaa la yidhaahdaa ilahay baa iska iskale xuquuqda bini aadamkuna waa duyuun aadama wey labaduba xadiiska way soo gelayaano waa in la gudo xadiiskii nabigaa laga qaadanaya dhihi jiray daynullaahi axaqu bilwafaa ah, ilaahay dayntiisa ayaa wax walba ka mudan in la gudo waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysanaya ruuxu markuu dhinto marka ugu horraysa xoolihiisa wixii uu hayo ee uu ka tegay waa laga aasi kafan iyo aas iyo qabanqaabi iyo waa godkaa laga gelinaya wixii soo hadhay markiisa godka lagu hubsada kadib xuquuqdaa laga gudayaa intaan dardaarankiisa laga bixinin dhaxalna aan la gaadhin yaa wixii xuquuqa laga gudaya dayntay dadku ku lahayn baa laga siin dayntii alla kulahaabaa laga sin sakadii baa laga bixin waa laga soo xajin oo xajkii baa laga bixin kafaare iyo nader haddii lagu lahaa waa laga bixin xuquuqdaasi markii laga sifeeyo kadib ayaa waxii soo hadhaa la odhanaya kuwii dhaxalkiisa lahaa warkaas intaasa idiin soo hadhay warkaasaa la dhaalsiina intaa soo hadhay baa weliba haddana waxaa ka sii go-aysa hadduu dardaaran ka wixii ulus iyo ka siiya baa dardaarankiisa laga bixin dhaxalku wixii soo hadhay buu markaa noqonaya saas way marka bilijmaac weeye inay daynta iyo xuquuqdu ka horayso wasiyada iyo dardaaranka dardaarankuna inuu ka horeeyo dhaxalka iyo wixii la dhaxlay man saas weyaan marka nafsu lmumini mucallaqa maxaa laga wadaa mucallaqa waxaa laga wadaa bimacnaa maxbuusa way u xidhan tahay dayntaas ay u xidhantah oo xadiis baa nebiga ka sugan sal ly aslam uu yidhi muxuu ahaayey nin eh, muxuu ahaayey eh, jaabir nin buu muxuu ahaaye dabca ku tukado markaasaa la yidhi markaasaa dayn baa lagu leehay inuu isaga uta ku damcay abu qataada marka wuxuu yihi rasuul ilahi oo anaa ka bixinaya dayntiibuu guday maalin dambe nabiga saakeen sal l sl isagoo dayntii ba war dayntii ma bixisay ninka meydka laba diinaar baa igu hadhay war labada diinaar bixi baa le labadii diinaar markuu bixiyey kadib ba maalin kale hadda nebigu arkay sal lay sl rasul ilahi labadii diinaarna waan ka guday markaasaa nebigu wuxu yhi sl lay slam alaana baradat calayhi jilduhu hadda haragiisii ku qaboobaybu rasulku yh sl lay slm Ah, aragiisii hadduu korkiisa ku qaboobiyey rasulka sal l soma bimacnaa intii horeo dhan intaan dayntaa laga bixinin hawl adag baa ku furan waa la haystay sooma marka mucallaqatun bidaynihi naftu dayntii bay u xidhantah culimmadu waxay leeyihiin qaarkood meeshii la geyn lahaa iyo abaalgudkii iyo makaarimtii iyo darajaadkii la geyn lahaa bay ka xidhantaho ka xabisan tahay ilaa dayntaa laga bixiyo saas man haddii wax ka bixin la waayo maxaa la samaynaya markaa waxaa la samaynaya markaa sida xadiiskii kusoo aroortay xasanaadkiisi iyo acmaashiisii wanaagsani ayaa laga goynaya oo laga siinaya dadkii xuquuqda lahaa hada bilahi towfiiq w sal llahuma w cala nabiyina mxamedi wala ali